sawiray wejigan washaqa dilaaciyey samcahu wejiga maqalkiisa maqalkii dhagaha wejigaa la siiyey soo ma aragtid iyo wabasarahu araggiisa araggeena wejigu leeyahay mashaki mabura baa ka qabtaa maya samcahu samca alwajhi soo lama dhihin dhaguhu wejigu inuu leeyahay halkaasaa ka garanay bay yidhaahdeen calaa kulli xaal waxaa la isku hayaa ha la masaxee goormaa la masixi markaa wejiga dhaqaysaad masixi mise markaad madaxaad joogteed gaadhaad masixi taa weyta lasu hayo xagga madaxa un inoo badhi marka daahirihimaa dhagaha korka waad ka masixi wa baainihimaa gudahana waad ka masixi bimaain biyaad ku masixi jadiidin oo cusub oo kuwii madaxaad ku masaxday aan ahayn horta gudaha iyo banaankaba in la masaxahayo way sugan tahay oo xadiid ibni cabaas oo tirmidi nasaa iyo kayrkiiba warinayaanbaa wuxuu leeyahay nabigu sal sl masaxa birasihi wa udunayhi labada dhagood buu masaxay daahirihimaa wa baatinihimaa banaanka iyo gudahaba dhagaha wuu ka masaxay mararka qaarkood waxay leeyihiin bisabaaxatayni labada gudaha labadan farood ee wax lagu murdiyo ee suulka ku xiga ama lagu tasbiixsado ama sabaabatayn ee la isku caayo sabaabatayn waa la yihahda waa kuwa la isku caayo laysu gilgilo sabaaxtu waa la yidhaahdaayo markaad atixyaadsanayso ta tasbiixdiiya lagu tilmaamay kor loo qaada way almusabixatu wasabaabatu midkaa tirahdaba bisabaaxatayn labadan lagu tasbiixsada buu yihi muu ku masaxay korkana biibhaanayhi labada suul buu kor mariyey hoosna faruhu mariyey buu waana riwaaya nasaa-i wariye oo saxiixa wey waxaa kaloo la biyo cusub maxaad ka tiraahdeen biyaha cusub xadiid xaakim wariyey xogay muranna galay laakiin xaakim iyo dahabiba saxiixiyeen oo cabdilaahi bni zayd baa wuxuu ahaa markuu weysay nabiga tilmaamayey famasaxa udunayhi buu ku masaxay bimaain biyo ayra almaai biyihii aan ahayn alladii masaxa bihi rasa biyihii madaxa lagu masaxay ee lagu tirtiray kuwo aan ahayn baa loo soo qaaday riwaayad badanna waxay tilmaamayaan in nabigu gacmihii madaxa uu ku masaxay qoyaankoodii uu dhagaana ku masaxay laba wejoo banaandhe marka arrinka lixaad ee sunanka wuduu kamida wa takhliilu lixyati garkii timaha gacanta la gelgeliyo alkahati ee banaandhe garka badanee weyn in biyaha la gelgeliyo oo la geliyahay sunna weeye waajib maaha waana xadiidkan soo sheegnay waxaa kamid ah anas inuu yihi abu daawud iyo keyrkiisay warinayaan nabigu salى اllahu عalayhi wasalama kaana idaa tawadaa hadduu weysaysanayo akhada kafan min maain gacan sacabku biyaha ku qaadi jiray faadkhala taxta xanakihi xanaga lafta garka hoosteeda buu saa u gelin jiray fakhallala bihi lixyatahu garkuus marka saa gudaha ugelgelin jiray gacanta marka saa inaad samayso wuxuu dhihi jiray hakadaa amaranii rabbii caza wajal saasaa ilaahay amray hal markii marna waa qariino in korka laga masixi kara tilmaantay sidan in la sameeyana waa daliil sunna inay tahay waxaa toddobaad oo sunnaa wa takhliilu asaabici اlyadayni wاrijlayni in faraha la gelgeliyo lugaha iyo gacmaha farahooda waxa udhaxeeya in la gelgeliyo waa haddii iyadoon la gelin biyuhu gaarayaan laakiin haddayna biyuhu gaarayni hilib iyo wax jira darteed inaad gelisa maani taa waa waajib waayo biyihii gaarsiintooda lagaa rabaa xadiidkii abu daawuud iyo tirmidi ee saxiixa ahaa ee laqiit ibni sabireen haddaa soo tilmaanay baa wuxuu ahaa rasuulka ilaahay waxaan idhi wuli akhbirnii cani lwuduui waysada bal wax iga sheeg markaasuu wuxu hi asbiqi lwuduua waysada kaamil yeel wakhallil bayna alasaabici farara dhexoodana gelgeli wabaaliq fi istinshaaqi kuwa sanka lagu jiidayana ku xeel dheerow ilaa an takuuna saa'iman inaad sooman tahay maan maxalushaahidku wakhallil bayna alasaabici weeye gelgeli faraha dhexdooda asaabicna kuwa lugaya kuwa gacmahaba waa la yidhaahdaa alasaabic haddii la yidhina oo alif iyo laam la geliyeyna waa siiqatu cumuumin weeye oo waa ismu jinsi al ay gashay oo min siyaaqi lcumuumi mucarafi biala ah weeyo kullu asaabic bay geli asaabicdu marka maxaa noqon luga iyo gacmo intaba sideed wa taqdiimu lyumna midigta in la hormariyo cala lyusraa midixa lagu horreysiiyo oo lugahaya gacmaha markaad dhaqayso labadaba midigta aada horreysiiso iyadana adilo badan baa loo daliishadayo cumuuman nabigu horta midigta in la horreysiis jeclaan jiray bay xadiidka caaisha waxay tiri nabigu kaana yucjibuhu tayamumu fii tanaculihi wa tarajulihi wa tahuurihi wa fii shanihi kullihi marka nabigu midigta inuu horreysiyuu jeclaan jiray markuu kaba xiranayo markuu shanlaysanayo markuu dahaaro qaadanayo iyo mar kasta wuxuu samaynayaba ee min baabi alkaraamati wاlbiri wاlixsaani ah ayib waxaa kaloo bukhaari iyo kayrkii wariyeen xadiidkii cabdillaahi bni cabaas oo nabiga weysadiisii uu tilmaamay nabiga weysadiis sal slam uu tilmaamay ibn cabaas radi allahu canhu ardaahu u biyuu soo qaatay nabigu markaasuu midigta dhaqay kadibna biyuu soo qaatay markaasuu biixda ku dhaqay ficilkii nabiga isuu jeclaan jiray baad halkaa ka gagaratay lugahana sidoo kale ibn cabaas u tilaa midigta inuu horeysiiyey arrinka sagaalaad ee tobankii ka mida ah, waطahaaratu inaad طahaaro qaadataa sunna ah alaaan alaaan saddex saddex jeer wejiga saddex dhaqdo gacmaha saddex saddex dhaqdo lugaha saddex dhaqdo madaxana saddex saddex marisay yidhaahdeen walidaalika nabiga ka sugan tahay cusmaan radi allahu canhu wa ardaahu inuu yihi alaa uriikum wudua rasuulilahi sal slam waryaadahee ma idin tusaa sidii nabigu u weysaysan jiray haabaa la yihi uma tawadaa alaaan alaaan saddex saddex jeer buu xubnihii wuxuu lafdigaa saddex saddex ah riwaayadka qaarkood tawadaa rasuulu llaahi alaaan alaaan riwaayaadka weysadii xubnaheedii ma kala qaadinayso uma aragtid tan iyo madaxu waa ku jiraan haddaadna tiraadaan madaxa waa laga soo reebina riwaayaat abu daawuud iyo keyrkood wariyeen oo waxaan haynaa culimo badani saxiixiyeen wamasaxa bira'sihi alaaan ah idinka agtiina hadday riwaayada ashaad ama daciif ka noqotayna annaga iyo culimo badan oo muxadisiina ah agtayada way ka asaxday saa darteesu dhadhe culimo badan baa ka doodayo riwaayaadka way duuduubeen wa alaaan alaaan weysadii badankeed baa loo jeedaa bay yidhahdeen waxaa uu daliila riwaayaadka faahfaahiyey oo dhan wamasaxa birasihi ama wamasaxa birasihi waaxidatan ama maratan waaxidatan bay sheegeen xubnihii kaloo wadaa saddex saddexa uu nabi mumed hal mar madaxa masixi jiray bay yihahdeen waxaa kaloo sunna ah waalmuwaalaatu in la xiriiriyo weysadii oo aanay muwaalaadka xaddiisu tahay inaanay kala ingegin labada xubin isdaba socota oo weysadii wejiga markaad dhaqdo aada ma gacmihii dhaqdo wejigoon ingegin ood madaxii masaxda gacmahoon ingegin ood lugihii dhaqdo madaxoon qallalin taasaa waxaa la yidhaahdaa walmuwaalaatu xiriirin weysadii la xiriiriyey waxay yidhaahdeen istixbaabkeedu waa ficilkii nabigaasaa samayn jiray sala allahu calayh wasalam amaa inayna waajib ahayn ficilkan mujaradka ay keligiihi waajibba ma kutusaba inay mashruuciyiiyo sunuu kutusaa laakiin idinku haddaad leedihiin sidii maalikiyada qaar kamidih ah iyo culimmada qaarkood qabeen ficilku wujuub buu kutusaa de annagu idin lama qabna bay yidhaahdeen haddaad sidii saaxiibu maraaqi sacuud dhahaysaan wa maa fiihi sifatu tujhalu falilwujuubi fi laصaxi yujcal waajib baa laga soo qaadi annaga markaa daciif baan u naqaanaa ma qabnee istixbaab iyo mashruuciya inuu faa'ideeyaan qabnaa waxaan haynana waa ficil haddaba baabu sunanka igu dar wuxuu ka tegey oon ku daraynaa sunan ulwuduu mid kow iyo tobnaad waxaa weeye sunnadaa la tahay in la akriyo markii waysada la dhameeyo أشhهd أن لا إله إلا الله وحده لا شhريiك لaه وأشhهad أنa محaمadا عabده ورasuuله riwaayada ugu صaحيiحsana waxaa riwaayaad kale kuwaa صaحيح اللهma اجعalnii min التawاabiina واجعalnii min المتaطahiriina intaasina way sugan tahay wixii ka sii badan intaan garanayo ma asixinoo ma sugna sunada waa suno wanaagsan waxaa kaloo haboon muhiim ah hadihi lmunaasaba inaan sheego laba masalo masalada koobaadi waxaa jira wax la yidhahdaa bidacu lwuduu weysada bidcooyin dadku ay sameeyaan bismi illaahi wixii ka dambeeya ka horeeya ducadan hadda aan sheegna marka la dhameeyo weysada marka la bilaabaya bismi illaahi baa la dhihi markii la dhameeyana ashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lahu ducadana la akriy inta udhaxaysa waxa la akriyo oo dhan baail beena wey allaahumma bayid wajhii yowma tabyadu wujuuhu wataswadu wujuuh ilaahu wejigayga cadda waxba kama jira baail bidca dembiya wey ducayso mar kale laakiin halkan inaad dikri uga dhigto baail wey gacanta midig markuu dhaqaya inuu yidhahdo allaahumma acطinii kitaabii can yamiinii ilahu kitaabkayga qiyaamihii kaga waxba kama jira baail wey ducooyinkaasoo dhan buu imaamu nawowi fii matni lminhaaj markuu ka hadlayo wuxuu yihi markuu weysada dhameeyey waxadaftu ducaaa alacdaa'i xubnaha marka la dhaqaya ducooyinka la akriyo oo dhan kitaabka waan ka tuuray id laa asla lahaa maxaa yeelay wax sal iyo raatoona ah ma laha marka wadaadihii shaaficiyadayd qayb badan baa laga keri laayay warun maxaa kugu nabay waa imaamkii nawowi ahaa minhaajka kuleh laa asla lahaa sal iyo raatoona iyo meel loo saaroo la cuskiyo ma leh axaadiidtoo dhanna waa been mas'alada labaad markii waysada ducadeedan la aqrinayo inta dambe lagu taray wajcalnii min cibaadika asaalixiina wajcalnii min cibaadika asaalixiina iyo adkaartaa kalee badan intaan ogahay waxba kama asixin sunnada inta sugan ha lagu ekaado intaa sunnaha la iska ilaaliya faslun ay fi listinjaai wey sida loo istijaysta bilmaai biyo loogu istijaysto iyo wa bigayri ilmaai waxaan biyo ahayn labadaba qaybtan horaan ka aqrihi doonaa fasalkan caawa haddii aynu ka gaari weyna dhammaantii walistinjaau istinjaysigu waajibun waa waajib min albawli in laga istijaysta kaadida iyo walgaaidi saxarada labadaba in laga istijaysto waa waajib in laga istijaysto waajibnimadooda waa xadiidkiibaa daliil u ah bukhaari iyo muslimba ku yiilay ee nabigu alay slam labada qabri uu soo maray xadiidkii ibnu cabaas weeye laba qabri oo cusub buu soo maray wuxuu yihi inahumaa la yucadabaani labadan qof ee qubuurtan ku jirta waa la cadaabayaa wamaa yucadabaani fii kabiirin wax weynna looma cadaabayo amaa axaduhumaa waxay weyn tahay inay iska ilaaliyaan oo aynan iska ilaalin karin oo aynan ka toobad keeni karin haddana looma cadaabayo way fudaydsadeen amaa axaduhumaa midkoodii fa kaana laa yastatiru min albawli markuu kaa tegay kaadida iskama ilaalin jirin riwaayadka qaarkood laa yastanzihu min albawli waa mal aakharu kan kale ee nin dhib lowuu ahaayo fa kaana yamshi binamiimati dadku isku dirdiri jiro markale u kala qaadi jiray oo isagu waxaaba ku dhacayba laa yadkhulu janata qataatun sida xadika abi saciid khudri bukhaari keyrkii wariyey diradira iyo namiim namiim janno ma galo haddaba ninka maxalushaahidku waxaa weeye ama axaduhumaa fakaana laa yastatiru min albawli halkaa waxaad ka garatay in kaadidii laga isjijaysanayo oo in la iska dhaqa ay iska dhaqitaankii sow maaha kaalin taabashadeedaba cadaabu lqabri haddii lagu mudanayo xaaraan la galay wey oo maxaa la samayn eh, waa in layska dhaqaa saa darteed banaankaa intuu socdo meel isaga kaaja haddana iska sii soconaya warkaa islaamnimadu wax socon maaha saa darteed annagu waagii hore waxaan u naqiinay ninka gaalkiihi taagnidu ku kaajaa baan u naqiinay taagnidu ku kaajaana waxaa looga jeeday dimiska tiritaan iyo iska dhaqitaan kansha iyo wakti u hayaba ma ahaba taagnidu saajaawu iska sii socdaa marka gaalan marka waaa dhihi jiray kaalin iskama dhaqo waagii dambana iska dhaqitaanki baaba la isku caayay waaa la jiray nin dhalinyaro weyseysan waxay isdhaqdhaqa baa la dhihi jiray sooma somada soo gaareen raggii intiina badan dhalinyarada yararkaa maana waxaan soo gaarnay ninka dhalinyarada weyseysanaya isagoo lagu caayo war waxay isqooqooyeen biyuhu dabada jilciyeen la yidhaahdo oo nin dhalinyaro tukadaba ceeb tahay maantana wakaa ninkii aan tukanin baa ceeba diintu kor bay u socotaaye insha allahu tacaala waa gaari doonaa walafdalu sida raajix fadliga badan an yastanjiya marka hore waa inuu ku isjeysto bilaxjaari horta dhagaxan iyo wax kaloo lamidoo lagu tirtiro waa inuu isaga tiro kow uma yutbicahaa uu raaciya bilmaai kadibna biyo uu ka dabageeyo arrintan xadiid iyo nas kuma asixin xadiidkay fuqahadu u daliishadeenna waa daciife qisadii ahlu qubaa in ilaahay markuu yihi fiihi rijaalun yuxibuuna an yataaharuu wallaahu yuxibu lmuahiriina intii loo yimin la yihi ilaahay waa idin ammaanay ahaaru idinku ammaaneen maxaad samaysaan qisada ah inay yidhaahdeen annagu dhagax baan isaga tiraa kadibna biyaan raacinaa ma asixin inaan waa istijaysanaa yihaahdeen baa suganoo asaxday marka maxaa loo daliishan karaa waxaa loo daliishan karaa daliil naqli a ma ahee waa daliil nadari ah wey waxay yidhaahdeen fuqahadani markaad istijaysanayso gacan baad ku dhaqi gacantii hadhow markii saxaro lala galo markaad dhaqda kadib waxbaa kasii uri waxay nadaafadu ku fiican tahay ablaq fi nadaafati iyo gacantaada inaan wasakh iyo wax kusoo harin uraya waxay ku fiican tahay marka hore inaad tirto sababtoo ah gacantan waxaa laga rabaa riixdan inaad ka dhaqdo oo in laga raba riixdan inaan ka dhaqa urta kusoo hartay xaggee ka keenteen oo maydaan arag miyaa nabiga inay ka sugan tahi sal markuu isjeesinu kadib gacanta ciidda saa ugu xoqi jiray oo sidii u macnaa booskii saabuni ay u gasho saas darteed si ayna taasba u imanin hadhowna ur iyo riix kula socota u imanin oo aadan uga shakin gacantan saxaradii kasoo soo uraysa ma daahirsantay mise ma daahirsamin waxay nadarka saxiixa keenaya in saa la isugu dara inay fiicanta annagu ajirkaasa leedahay dhihi mayno laakina haada ablagu fi nadaafati wa fi ahaarati bay yihahdeen ka soco wayajuuzu waxaa banaan an yaktasira inuu ku gaabsado cala almaai biyo keligood aw calaa alaaai axjaarin ama saddex dhagax ugu yaraan baa loo jeedaaye yunqii bihinna uu ku aahirinaya dhagaxantaas almaxalla booska iyo biyahaba waxaa kaloo bannaan inaad biyo keliya meeshii aad ku nadiifinayso aad ku isjiisato waxaa labaadoo bannaan dhagxan saddexa ama saddex ugu yartahay daliilka marka la eego inaad ku gaabsato ood midkoodun isticmaasho adoo biyihii iyo wiii dhagxanta iyo wii lamidkaa ah haystana hadba kaa doontaad isticmaali kartaa haddaan midkood ku gaabsanayana faidaa araada haddii uu doono aliqtisaara inuu gaabsado calaa axadihimaa midkood uu ku gaabsadana falmaau afdalu biyaha fadli badan maxaa yeelay gacantan diunbaa dib ugu nadiifine waxa meesha yaalana kasaxaraabadka daa'im meehe kaadina way olli kartaaye meeshii wax ka yimaadeen nadaafadeeda biyaha u fiican haddii kale ood istijmaar samayso hadhow intaad kululaato dhidida meeshii wax kala waa ka iman karaa ka soo bixi karaa soo maaha baasha shiiriya waxbay yeelan kartaaye intaad dhididee iska ilaali waxaa laga fiican yahay marka halkan waxaa lagu caddeeyey labada kaad rabto inaad isticmaali karto kow inaa isku dartana ay ka u fiican tahay haddaad midkoodunka isticmaalaysana biyuhu fiican yihiin in la wada inahaasoo dhan adilo badan baa la hayaayo nabigu cala sala anas ibni maalik wuxuu ka wariyey oo bukhaari iyo muslim soo saareen inuu leeyahay anig iyo nabigu markuu xaajadiisa aadayo wuxuu dhihi waan raaci jiray aniga wiil ilaa da-aada biyihii weysadaaan u qaadi jirnay iyo ul uu meel qotansado markaasuu biyaha ku isaysan jiray biyo lagu gaabsaday waad haysaa soomaha marka waxaa kaloo bukhaari ibnu mascuud ka wariyey nabigoo xaajo gudanayaan raacay markaasuu yihi saddex dhagaxii keen markaasaan doonoo laba dhagax baan soo helay kii saddexaad baan daydayoon waayey diga xayawaan iyo xaar xayawaan oo meelaha yaalla birajiicin baan usoo qaaday markaan u keenay buu labadii dhagax iga qaatay tan kalena war dhaafi buu yidhi faidaa rigsun rijsun oo dhagaxii keen taasina dhagax lagu gaabsan karo baa sugnaatay dhagaxa saddex maxaa looga dhigay xadiidkii salmaan alfarisi miyaadan xasuusanin ee muslim wariyey ee lagu yihi laqad callamakum nabiyukum kula shayin xata alkhiraa'a nin ciyaarayo diinteen caayo raba baa hadal ku yihi wuxuu nabigiinu wax kasta waa idin baray xataa sidaa loo saxaro saxaradu idin baray intii diin dadka la baray saxaro inaad soo qaado waa hadal dalab lehe laakiin ninkii hadal dalab la sheega waxaa la yidhaahdaa ninkii xanaaqa inaadan uba caroonin baa lagaga adkaanaa soo maaha salmaan halkiisunbuu ka sii watay ajal buu yidhi nabigu waana baray oo wuxuuna faray weliba markaanu isjeenansaxaarintaan gudanaa isjeenayno anlaa nastanjiya biaqala min alaaati axjaarin saddex ka yar inaana kusiisubc hataan amray ui taana waan kugu dari si kale u gediyo diinta xataa sidii xaajada loo gudan lahaa dadka bartay inayna ummadda dhan wixii lagu hagi lahaay ay ku kala socon lahayd aynan barin meesha kuma jirta wey diinta waa kaamil taana halka saddexda dhagax baynu ka qaadanay caaishana wuxuu abu daawuud ka wariyey xadiis saxiixaho uu nabigu leeyahay qofkin hadduu soo xaaja gudanayo duurka u baxayo saddex dhagaxa qaato yastaiibu bihinna isku nadiifinayo fa tujziu canhu way ka gudaysaa way kaga filan tahay inay biyuhu fadli badan yihiin mid haddii lagu gaabsada maxaa u daliila ah? xadiidkii abu daawuud iyo tirmidi iyo ibni maaja dheh iyo abi hurayra qisadii ahlu qubaa fiihi rijaalu yuxibuuna an yataطaharuu wallaahu yuxibu lmuahiriina buu wuxuu yihi kaanuu yastanjuuna bilmaai fanazalat fiihim haadihi laaya biyey kuwa isdijaysan jireenoo tanaa kusoo degtay marka ayadan in la tadliiliyey waad ka qaadatay intaa kadib dhagxantu dhagax keliya looma jeedo wamaa fii macnaahu wixii macnaha dhagaxaleh oo dhan wixii macnaha dhagaxaloo dhan maxaa looga jeedaa wixii saddex sifa laga helay wey kow an yakuuna aahiran isagu waa inuu daahir yahay wax inuu daahiriyaa laga rabaaye inayn laba an yakuuna qaalican wixii wax qaadaya waa inuu yahay ee wax muraayad sibsibaho markaad ku tirtiraada meeshii uu kusii malaasaya waa inuusan hayn haddii wax sibsiba aada qaadato oo wixii meeshii dhagaxun uu ka qaadaa la rabay oo banaanka loo tuure iyadii unuu kusii sallaxo meesha lama daahirinine nijaasadii baa la simay ka saddexaad allaa yakuuna muxtaraman waa inuusan shay muxtarama ahayno cuntadii la cunayey anuu sabuulkii gelaydan soo qaadanan isaga tiri lama ogola cunto la cunayey iyo laftiisoo lama dhihin ka daaya fainahaa acaamu ikhwaanikum min aljini jinka cuntadiisii ha nijaaseyn hadii lagu yihi basharkiina iyo cuntadoodiina min baabi awlaa sow maaha shaygu waa inuusan shay muxtarama ahayn saddexdaa waa in laga helaa markaad xaajada gudanaysana waxyaabaha xaraamka ah oo aan kuu banaanayn wayajtanibu waxa uu ka fogaanayaa istiqbaala alqiblati qiblada in loo jeedsaduu ka fogaanayaa wastidbaarahaa inuu dhabarka u duwana wuu ka ka iska ilaalinayaa fi saxraai meel banaana hadduu ku xaajo gudanayo haddaad kaadiya saxraa u la aado ood gudanaysa laba mid baa tahay inaad qolyahan magaalada jooga tahaye musqulahan gidaarada isku dhegana ku dhex jira kow adi warkaa waa la gartayoo bari iyo galbeed wuxuu ku yidhi meeshaa rabta ujeedso iyo waqooyi koonfur qolada banaanka ku xaaja gudanaya ma meel geed iyo gidaar iyo dhis la hoosgal oo wax kula dhowaa markaa iyadana meeshaad rabta ula jeesa meeshaa rabtana dhabarka udu mise meel banaan la fariisay banaan in lala fariista way dhici maxaa dhici kara waxaa laga yaabaa xilli habeena inay tahayoo goda godadkaa iyo geedahaaba uu ka cararayo halkaa banaanka uu kala fogaanayo waxaa dhici karta tuuga iyo inuu wax ka baqay iyo waraabi iyo waxo ama geedka lagugu soo gabadaa uu leeyahay baa dhici karta haddaba meel banaana haddaad la fadhiisato oo geedkii waxa kuugu sokayaay saddex dhudhun uu kuu jiro oo saddex dhudhunay in misaad u dhigantaan waxay yidhaahdeen saddexda dhudhun boqol afar iyo afartan sentimitir bay qaarkood yidhaahdeen laakiin saddex dhudhun iska dheh wax saddex dhudhun ka badan uu kuu jiro saxraa baad joogtaa lama ogolo inaad qiblada xaggeedana u jeedsato qibladana dhabarka u duudo ixtiraaman lilqiblati waalkacbati wey ee kacbada adiga si aad u ixtiraamayso qolayba iyadu lugaha ka dhunkataayoo dul dhawaaftaayo soo moogid qolayba iyadu soo raadisaa oo iyadu ay awaaftaa weliba maqasheen kacwadoo soo baxdayoo nin dawaafaysa oo min karaamaatihi kacwada intay maka ka soo tagto oy soomaaliya ugu timaado bay dawaafi jirtay aniga ma dhihin abyaadda manaaqibka waxaa ka mid a kullu nnaasi yatuufu bilbeyti sabcan qof kastaba beytku toddoba soo dawaafaa wa ana albeyti aa'ifu bikhiyaam anigana kacbadaa guryahay ku wareegeysata say awaafta kacbada ixtiraam bay ka leedahay dadka muslimiinta hadday la joogaan iyo hadday ka maqan yihiinoo afdalu beytin wadica linnaasi wey dhulkan beyt guri la keena kii ugu fadli badnaa wey oo maxaa u daliila ah? laba arimood baan rabaadhe marka inaad daliilka ii keento in loo jeedsadiyo dhabarka in loo duwa ma banaana iyo waxaynan banaanayn markii meel geedaa lagu dhex jiro labadaas ii kala sheeg anaa kuu sheeg bukhaariy muslim waxay wariyeen min xadiidi abi ayuuba radia allahu canhu ardaahu in nabigu sala allahu alayh wasalama uu yihi idaa ataytum lghaa'ita haddaad saxara gudasho u timaadaan falaa tastaqbilu lqiblata qiblada ha u jeedsanina walaa tastadbiruuhaa dhabarkana ha u duwina walaakin shariquu bari u jeedsada ow garibuu ama galbeed u jeedsada taas waxay hadalka u yaallaa sida inaga dadkii ah ama sida nabigu ahaa alayh salaam ah inagu hadda waxaynuu tukanaa waqooyi bari iyo galbeed midna kaaba qibla kaama jirto nabigan alay sl madiinuu joogo madiina waxaa loo soo tukadaa koonfur oo qiblada iyo kacbadu hadda waa inoo dhexaysaa iyagana bari iyo galbeed kacbo kama jirto laakiin dadka qiblada bari ka jira iyo kuwa galbeed ka jira maxaa la dhihi laa tastaqbilu qiblaa walaa tastadbiruuha laakiin hari aribu ma suuragal maaha oo iyadii baa bari ka jirta ama galbeed ka jirto mid hadba ujeedsan ama dhabarka uduwiye iyagu waqooyi iyo koonfur mid ujeedsada waay xadiidkaa horta waxaan kugu ad wuxuu kugu caddaatay qiblada loolama jeedsan karo dhabarkan loolama duwi karo de haddii saa la yihi lama kala qaadin xadiidkan haddaad dhismo ku jirto iyo dhul banaan haddaad joogtee dhul banaan markaad joogtay intee laga keenay bukhaariya muslim baa wariyey min xadiidi ibni cumara radia allahu canhuma waardaahumaa inuu leeyahay nabiga cala isalatu salaam xilli nabigu guryuu lahaa nabiguna xabsata binti cumar oo cabdilaahi walaashii ah buu qabay maalin maalmaha kamida unbaa si alla guriga xabsee walaashay korkiisa iska fulay ilaahay meesha waxbuu ka wadaye ilaahay wuxuu ituso ishaydu ku dhacday buu yidhi fara'aytu nabiya sala allahu calayhi wasalam yaqdii xaajatahu meel musqula isagoo ku jiro xaajadiisa gudanaya mustadbira alqiblati mustaqbila shaami shaamna u jeeda dhinaca waqooyi dhinaca koonfurood qibladu ka jirtayna dhabarka u duway haddana isagaa ina lahaa walaa tastadbiruuha sowma isagoo dhabarka u duway baa arko meel musqula ku jira oo meel sidee uu ku tukanayey meel dhismaloo musqulu ku jiray ha ha u ejeedsaninoo dhowrka ha u duwini ha taana ha u duwina dheh tanna markii meel dhismaa lagu jira dhib dheh saa isugu gee axaadiita inta iska hor iman lahayd horta saasaan u kala qaadnay baa lagu yidhi labadaba daliilkoodii ho ma ujeedaa fuqahada shaaficiyada inaynu meel banaan lafcatoodii ku helin ninkii fiqiga iyo kutubtan fiqiga moodayay meel banaan in laga soo ururiyey wayatajan wayajtanibu wuxuu ka dheeraanayaa oo kaleta qofka xaajada gudanaya albowla wاlghaayia inuu ku kaajo ama ku saxaroodo fi lmaai raakidi biyo fadhiya biyaha socdee durduraya webigu waxaad rabta samee biyahaaba qaadi oo la tegi laakiin biyo fadhiya oo dadku ka cabayaan xooluhu ka cabayaan inaad saxaro la dul istaagto ku dhex ama intaad kusoo qabayso dhahda ku dhex ku kaadido lama ogola iyadana xaraam weeye oo iyada maxaa u daliila ah? xaaraantu waxaa la yihi waa in daliil loo haye imaamu muslim bikayrkiibaa min xadiidi jaabir ka wariyey nabg al slam wuxuu yihi annahu nahaa an yubaala fi lmaai zaakidi biyo fadhiya in lagu kaajo waa diida nabigu waa xaaraantinimeeyey saxaraduna maay maxaa loo diiday oo biyihii kaadidii biyaha noqonaysay raacaysay haddii la diiday saxaradan korhehaabi doontana waxay dhaheen liannahaa aswow min baabi awlaa weye iyada naga daa labadaasna saasaan u diidnay biyaha socda waa baabkooda laakiin biyaha haddaad iskaga qabaysanaysa xataa ha ku dhex kaajin dadka haka wasakayn jermis iyo waxyaabaha ha kaga reebin hadday yaryihiinna haba ka nijaasayni waxaa kalood ka dheeraan inaad ku kaadido wa taxta shajarati geed hoosteed almuhmirati ee midhaha dhalinaysa geed ka daadsadaan ama kii horee soo daatayba dhulka ay ka gurtaan ha kaga kaajin hana kaga hoos xaarin oo maxaa daliilood u haysaan waxaanu haynaa adiladu maogtahay sideedaba aayad iyo xadiid keliya maahee qiyaas saxiixaan u haynaa qiyaaskiinu muxuu yahay waxaa soo socda hooska la harsado iyo jidadka la maro iyo biyaha laga cabo meelaha laga arooro inuu nas xaaraantinimeeyey ama qayb kamidu asaxay qayb yaan asixinbe haddii la diiday hoos la harsado hoos oo dhan lama diidine hooskan la harsada maxaa loo diiday de ummadii baa ku intifaacaysa adna waad ka nijaasanaysaa ku lacnad baad mudanaysaa oo maxaa wadadan loo diiday wado kasta lama ahee wadada irmaanee lamaraa diiday maxaa dhacay dadkii baa ku intifaacaya geedi midhaha lehe midhaheedii lagu intifaacaya maxay kaga duwan tahay qiyaasan cala adilli waariiqi halkaasan saa u maray waxaa qaacidadu ay noqon marka meel kasta iyo wax kasto ay dadku ku intifaacaan oy dadkii faa'iidiya manfaco ugu jirto manfaco iyo faa'iide laga faa'iidaystana ah meel duur cidlaa ah ma aho cidiba deganayd inaad wixii dadkii ka wasakayso oo markay soo istaagaan kaadi iyo xaar iyo saxaro nijaas kala doolataay arrintaa lama ogola wey wa fi ariiqi wadilli jidka la marana dadka ha kala fadhiisanin wadilli hooska la harsadana dadkii soo kululaaday hooska markay yimaadeen yoshioo la nijaaseeye hadday yimaadaan yana xaaraan wey oo iyaga daliil baan u haynaayo xadiidka abi hureyre muslim wariyey baa wuxuu ahaa in nabigu sal slam wuxuu yidhi itaqu lacaanayni labada lacnada kaga dhacda dadka iska ilaaliya qaaluu wama lacanaani yaa rasuula allah rasuulka ilah labada lacnada dadka kaga dhacda waa kuwe markaasu wuxuu yidhi aladii yatakhallaa kuwa ku korbaxa fii ariiqi naasi jidka dadku ay maraan aw fii dillihim ama hooska ay dadku harsadaan jidadkay dadku marayeen iyo hoosaskay harsanayeen kuwa kaga xaaja gutee dibadbaxa ka dhigta wa labadaa manfacay ahayde wixii lamid loo qiyaasoom geedkii midhaha laha ka yahay waxaa kaloon banaanayn in xaajo gudasho lala aado wasuqubi godadka god duleela inaad kaadiyo saxaro la aado oon loo qodin iyada darteed salkiisana aanu muuqan oo wax ku jira aan war loo haynin iyana waa la diiday oo maxaa loo diiday laba arimood baa loo diiday kow wayee khalqi ku jira inaad dhibto waa laga yaabaa waa midda labaade adiga mas iyo wax ku jiray kaali intaad la dul istaagto iyo jiman deganaa inay kaa shaqeeyaan ay kugu soo boodaan baa dhici karta daliil baan u haysanaabay dhaheen oo muxuu ahaa daliilku xadiiثkii cabdلlahi bni sarjis ee abu daauud wariyey baa nabigu nahaa an yubaala fi اljuxri god in lagu kaaja nabigu waa diiday riwaayada waxay ku dartay nin baa isdhaga tiray oo diidayo abeesaa intay kaga soo boday qar ka siisay buu qalab iriyo baktiyey xadiidku laakiin waa daciif oo ma sugna masalada likhawfi darari undhaho waxaad kala ogtaa xaajada ka ogtahay ama waxaa dad dhib ugu geysanayso khalqi ilaahay ama adiguba laga yaabo dhib inuu kaa soo gaaray isagala fogowdhe walaa yatakalamu ma hadlo cala albawli intuu kaadida u fadhiyo iyo walkayti saxarada inuu hadla ma banaana oo iyadana waa xaaraan buu yihi intaad xaajo gudanayso sheekada jooji maalintii oo dhan iyo habeenkii oo dhan hadalkiibu ku deeqi waayey hadda waxaad u iman qolyo musqulo ku jira laba musqulo isku xigo sheekaysada idinku maarata weli ama laba dibadbax sameeyo banaanka way kaajayaan haye hebelow waa la sheekaysanaya warhaab intaad kaajaysaan saxaasada gudanaysaan u kaadiye oo maxaa u daliila taxriimka xadiis abi saciid اkhudri dheh oo nabg sl laa yakruju rajulaani yadribaani اlghaa'ia kaashifayni can cawratihimaa yataxadaaani laba qof intay xaajo u baxaan oy xaajo fadhiistaan oy weliba dabadooda faydaan oo cawradooda baneeyaan haddana ma sheekaystaan haddayse sameeyaan faina allaha caza wajal yamqutu calaa daalika arintaa waa ugu caroodaa xadiikan waa xadiis saxiixo sugan wey sheekh naasir baa kutubtiisii hore ku daciifiyey laakiin awaakhirta saxiixadu kaga noqday oo asaaniid cusub bay heleen ninka la yihahda absaaq alxuweynina wuxuu turudiisa ku soo guuriyey kitaabkiisa tanbiih lhaajid ilaa maa waqaca fii kutubi amaajid ilaa maa waqaca fii kutubi lamaajid juska afraad ee aliicadu ku magacaabay baa isagana ka dooni raqamkii ma xasuusta waa hora ugu dambaysa walaa yastaqbilu uma jeedsado ashamsa qoraxda waalqamara dayaxa walaa yastadbiruhumaa dhabarkana uma duwo ee xadiidkiisoo kiinayay shariqow qaribu barya gadaalka harta barya galbeed saa darteed baa waxaa ka dhalatay ninkii yidhi kor bu u kaajay baa l waaa kuma dhaca dil culimo kastaan agga ujeedsan xaggaa u jeesan xaggaa u jeesan xaggaa u jeesan yalaaw anagu marka tani wax daliil a ah ma laha imaamu nawina fi lmajmuuci wuxuu ku yidhi xadiidkan arintaa loo daliishaday baailun bug weeye waxba kama jira xadiidka ko sida saxiixa ee mashhuurkaana istiqbaalka iyo istidbaarka xagga qoraxda iyo wax dhiba ma laha walidaalika alkhaiibu shirbiini markuu eh, matnigan abushujaaca fi iqnaac ku sharxay wuxuu yihi wa huwa haadaa huwa almuctamadu waa midkaa qowlka raajixa fii madhabi shaaficiya qoraxda in la qaabila ama dhabarka loo duwo inayna karaahiye ahayn saas darteed abushujaac mas'aladaas waa waji daciifa fi lmadhabi wadaliili oo uu doortaye masaladaa haka yeelina masale shaaficiya maaha awjuhda daciifka mid kamida wey waxaan ku gabagabaynaynaa markaad xaajada gudanayso adkaar baa lagaa rabaa maadaama bismi iyo ducaa lagu khatay weysadaan soo marnay markaad suuri ama meel xaaje ku gudato aada fadhiisanayso bismi illaah allaahumma inii acuudu bika min alkhubusi waalkhabaa'is inaad tirada rabaa xadiidka anasna wuxuu ahaa idaa dakala axadukum lkhalaa hadduu galo falyaqul allaahuma inii acuudu bika min alkhubusi waalkhabaa'is xadiis saxiixayn kaa wey xadii sunankaa wuxuu tilmaamay isagana in nabigu yihi satru maa bayna acyuni ljinni wa cawraati bani aadama idaa dakala alkhalaa an yaquula bismi illaahi indhaha jinka iyo cawrada aadamaha markaad xaajo gudanaysa waxaa kala qariya bisinkadaa qabato haddii kale fa ina riwaayad baa tilmaamay yalcabu bimaca bani aadama dabadaaduu ku ciyaari daba bisinka qabanin wuxuu kugu samayn doona hadduuba halkaa ciyaar u yimaadana wuxuu ku yeeli doonaa allahu aclam musqul iyo suuri baa laga raacin masoma mar kalena wuxuu yihi nabigu ina haadihi alxushuusha muxtamara musqulahan bay jinka iyo shayaadiintu ka buuxaan bisinka qabsada markaad ka soo baxdeed dhammaysatana waxaa sunnaha inaad tidhaahdo gufraanaka ilaah u dambi dhaaf maxaa laguu dambi dhaafi gufraanaka horta ilah astafirullaahida ma waxaad moodaysaa markii la dambaaba keliya in la dhaho iyadaa ilaahay lagu caabudaa salaada markaad assalaamu calaykum dhahdo soo cibaado maada dhamayn astaqfirullah astaqfirullah astaqfirullah sama dhehed salaada dembi baad soo samaysay maya astaqfirullah lafteedaa cibaado ah halkana gufraanaka sidii u weeye waxaan asixin marka markaad ducadaa gufraana ka dhahdo alxamdu lilah الذي أذهب عني الأdى وcاaفاaني camaa bقي ilaahay baa mahad leh dhibkan isoo dhaafiyey inta caloosha ku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 ay ka qabaan waladii yanqudu midka jebiya alwuduu'a weysada sitatu ashyaaa lix shay weeye lix baa waysada jebisa lixdan waysada jebisa waxaa lagu dari doonaa inta qabayska waajibisana waysada way jebiyaan haddase lixdan isagu kuma darin walidaalika ay fuqahadu qaarkood waxay yidhaahdaan markay nawaaqid nawaaqidulwuduuc ka hadlayaan wa kullamaa yuujibu alqusla qaybabay ku daraanoo wax kastoo qabays waajibiyaba iyana waysada waa jebiyaa halkan lixda uu sheegay wuxuu yidhi midka koobaadi maa kharaja wixii ka soo baxa min asabiilayni labada jid ee saxarada iyo kaadidu soo maraan wixii ka soo baxo dhani waysada waa jebiyaan labadaa dariiq waxaa ka soo baxaayey haddii ay saxaro tahayna qur-aankaa sheegay oday aw jaaa axadu minkum min alghaa'iti haddii qofkiin saxaro ka yimaada biyana aakhirka aydaan helin fatayamamuu saciidan ayiban waa in la gebagabaystaa ama la boodhaystaa haddii biyo la waayo suuli iyo musquli iyo saxarana laga yimid iyo dibadbixi haddii waxaa ka yimid ay tahay isla halka saxaradu ka timaada wax ka yimid oo neefi ay timaadana waa xadiidka abi horeere bukhaari iyo muslim wariyeeno laa yaqbalu llahu salaata maxadikum idaa axdaa xataa yatawada qofkiin weysadu hadday ka jabto xadad ka yimaado ilaa uu weystaysto salaad laga aqbali maayo yuri nabigu sal ly slam abu hureyra raawi xadiidaha baa waa dambe la weydiiyo yihi mal xadatu xadadku muxuu yahay oo xadadkan maxaa looga jeedaa xadiidku sheegay markaasuu waxauu yidhi abu hureyra radi allahu canhu wa ardaah xadadka wuxuu ku fasiray neefta gadaal ka timaada ama ha noqoto mid urteeda un la uriyo ama ha noqoto mid xataa shanqarkeeda iyo dhawaqeeda la maqlo markaasuu wuxuu yidhi fusaaun aw duraatun fusaaunta neefta iyo hawada keliyaa la yidhaahdaa duraatuna midka dhawaqa wadataa la yidhaahdaa waxaa kaloo isla macnaha tilmaamaya xadiid kaloo abu hureyre leeyahay oo saxaaxa ku yaalla oo nabiga la weydiinaya calayhi salaatu wasalaam qofkaya markuu salaada ku jiro calooshiisa dhaqaaq iyo waxbuu ka dareemaa muxuu samaynayaa wuu shakiyaa weysadii inay ka jabtay oo ay naafiya wax ka timid iyo in kale uu shakinayaa markaa waa kii yidhi salaada yaanu ka bixin xataa yasmaca sawtan ow yajida riixan ilaa ama dhawaqeeda uu maqlo ama urteedu ay soo gaarto yaanu salaada ka bixin laakiin hadduu dhawaqeedii maqlo ama urtii soo gaadhoo hubsada inay hawada iyo neeftaasi timid salaad weysadiisii iyo salaadiisiiba way burayaan hadduu waxaa ka yimid qofka kaadi yahayna dee kaadida xalayna waa soo maray xadiidka baabulmasi cala alkhufeynna waa inoogu iman doonaa in nabigu sala allahu calayhi wasalama uu leeyahay uu nabigu leeyahy sal alay slam qofku wuxuuna amray buu leeyahay haddii aanu safarnahay anlaa nanzica khifaafana qofka yaga inaanaan zuulin oonaan iska bixinin min gaa'itin wa bawlin wa nawmin saddexdaa midna inaanaan u bixin nabiguna marar badan qadaaulxaaja kaadi inta aado wuu weysaysan jiray sala allahu alayh ali wasalam saddexdaasi waa saddex shay oo abiici uga soo baxa waxaa kaloo maa kharaja min asabiileyni soo gelaya qaybo ka mida waxyaabaha alguslu waajibiya oo cumuumka soo gelaya waxaa ka mida kalxaydi dhiiggii caadada ahaa inuu weysadii jebiyo waxaa kaloo ka mida kan nifaasi dhiiggii dhalmadu inuu weysada jebiyo waxaa kaloo ka mida kalmadyi biyahan markii dareenka shahwadu qofku qaada yimaada ixdaleelada la yidhaahdo nabigu alay salaam markii cali lni dadka usoo diray riwaayaadka a miqdaad bin aswad ha yidhaahdaan ama camaar ibni yaasir ha yidhaahdaan ama hayrkoode waa kii nabigu alay salaam yidhi yatasilu dakarahu ama madaakiirahu wayatawada weysaysanayaan waxaa la xukmay leeyihin culimo badani wadyigaa lamida markii wax culus la qaada iyo xilliga kaalida gadaasheed iyo yimaadaa ka mida haddaba waxyaabaha kharuuj min alkhaarij min asabiileyn ahi intaa haddii la yidhaahdo la garay qeyb la isu khilaafay baa jira laakiin fuqahada shaaficiyada naaqid ilwudu aan ugu ta aan uga mid ahayn laakiin haddana yaanay weysada jebin inay weysadu wax macno leh aanay taraynin ka khuruuji lmaniyi biyaha shahwada cinda jamhuuri ahli lcilmi weysaday jebiyaan oo marba xadadkii asqarka ahaa weeye weysade kii weynaa hadday waajibiyeen ka yarna waa min baabi awlaa waaba ka sii mudan yahay yidhahdeen laakiin fuqahada shaaficiyadu waxay yidhaahdeen biyaha shahwadu inay soo baxaan min nawaaqid ilwuduu'i ka mid maaha laakiin weysadaa qur-aanna kuma aqriyi kartid salaadna kuma tukan kartid keliya waxay ku anfacaysaa bay yidhaahdeen marka qabays waajiba la qabaysanayo waysaa sunno ahayd in la weysaysto ama qofku isagoo janaabo qaba inuu weysaystaa sunno ahayd hadduu seexanayo ama uu cunto cunayo qaysu weysooyinkii nooca ahaa bay booskooda iyo maqaamkooda ku geliya faaiday way yidhahdeen nooca labaadi ee lixdaa ka midii wa nawmu hurdada weeye inuu qofku seexdo calaa gayri hay-ati lmutamakkini ninka salka si fiican dhulka ugu haya qaabkaa ugu haya qaab aan ahayn qofkii u seexda taagni baad ku seexatay jiif baad u seexatay dhabardhabar baad u tiirsatay sujuud baad ku seexatay waxay leeyihin intaba weysadu way kaajay mar haddaad seexato laakiin haddii aad adoo salka si fiican dhulka ugu haya aada seexato oodan dhinacna u leexanin meeshuna aanay kala koraynin aada salka ku haysaay salkuhayntaasi waxbay xarig u tahay celine weysadii kaa jabi mayso masaladan waxay ku salaysan tahay sideedaba xaaladaha shardiha laga dhiga qaarkoodee hurdadu weysada way jebisaa xadiidka muirat ibnu shucban soo sheegnayna culimmada qaar baa u daliishaday walaakin min haa'itin wa bawlin wa nawmin hurdadiisoo saxaradii iyo waxay dhahdeen kaadidii lama raacinin qariiniyo calaamad bay u tahay inay weysadii jebinaysa hurdadu say labadanba u jebiyeen waxay yidhaahdeen walow dilaaladaasi nooca dilaalatuliqtiraanka way xiriireen keliya la yidhaahdo oo ay daciif tahay asal ahaan laakiin maanta xadiidkan daciif ma aha waxaana kutusa inayna daciif ahayn adilo kalaanu haynaa adilada kalean u haynaa waxaa ka mid a xadiidka cali bn abi aalib radi allahu canhu waardaahu uu nabigu lahaa sal ly slam alcaynu waa sidee telefoonada naga daaya alcaynu ishu ama alcaynaani labada indhoodi wikaau sahi dabada xarigeeda wey indhahaaga intaad soo jeedo baa dabadaada ka warqabtaa waxa ka yimaada fa idaa naamat ilcaynaani labada indhood hadday seexdaan inalaqa alwikaaw xariggii waa furmayaa ama istaطlaqa alwikaaw xariggii waa furmayaa riwaayadka qaarkood waxay leeyihiin alcaynaani wikaau sahi faman naama falyatawada qofkii si fiican u seexdaay ha weysayso halkaa waxaa laga gartay weysadu madinatu naaqidi اlwuduu'i wey waxaa aada loogu badinayaa in ay kaa yimaadaana tasarufaad aadan waruhayn waxaad samaysay nabigu saa darteed alai slam mar kastoo uu seexdo waa ka marka uu soo kaco weysaysan jiray waxaa kaloo loo dariishaday bay yidhaahdeen somaynaan soo marin qofku haddii uu seexdo oo uu soo tooso yaan weelka gacmaha gelin ilaa saddex jeer uu dhaqo cilla uu raaciyey xadiidku ay fa laa yadri ayna baatad yadahu gacantiisu meelay jirta waruma hayo saa darteed inta aad soo jeedo innaafi kaa timid iyo wax weyse kaa jabiya waad ka warqabi kartaa laakiin haddii indhihii ay seexdaan ood indhahaas u qabatood seexato xarigiiya waardiyihii waa furmay waxna kama ogaan kartido waxa aada u dhacday inay weysadu jabto saa darteed madinadii looga lagu lagu qiyaasayey baa meeshii xaqiiqadoo kale laga dhigay walidaalika soomaalida waa ka yihaahdaan mise carabta wiiisna ma kala garanaye dad soo jeedana lama dhex seexdo dad hurdana lama lagama soo dhex jeedo dadku hadday wada hurdaan ood keligaas soo jeedo wax badanoo ceebaad la kulmi haddaad meel la soo jeedo dadku soo wada jeedaan keliga ku seexatana dee xaaladaadu waxay noqon doonto allahu aclam saas darteed idaa naamat ilcaynaani istaطraqa alwikaawey intaa horta waxaa laga gartay hurdadu waysada way jebisaa maxay u soo reebeen fuqahada shaaficiyadu hay atu lmutamakin ninka salka si fiican dhulka ugu haya waxay yidhaheen horta waa caamil kaal wax kaalmaynaya in si fiican markaa dabada dhulka ugu haysa meeshuna siman tahay ay xirnaato si fududoodan ogeynaa wax usoo bixin intaa waxaa noo dheer bay yidhaahdeen laba xadiid bay daliishadeen oo midna saxiix yahay midna daciif yahay xadiidka saxiixaan waraysay waa xadiidu anas ibni maalik oo muslim iyo kayrkii wariyeen wuxuu leeyahay ibn anas radi allahu canhu kaana asxaabu rasuuli llahi sal slam nabiga saxaabadiisu waxay ahaan jireen yantadiruuna alcishaaa alaakhira cishaha dambe maqribka mehe salaada cishaha ayay sugi jireen waxaa dhici jirtay maanta oo dhan dadka waa xamaalayeen weliba shaqo adag baa laga shaqaynayey beeraa laga shaqaynayey xoolaa laga shaqaynayey maantoo dhan guryihiiy waxbaa laga sha la ordayey goortii salaada cishaha fadhi la fadhiista ee intii la tukada hal yar sugo la yidhaahdo ama cishuhuba yardaahoo nabigu soo yardaaha sal alah wasalam dee qad dadkii way luloonayaan ilaa maalmaha qaarkood markuu nabigu xogay daahay cumar uu yimi rasuulka ilaahi naama nisaa wasibyaanu haweenkii caruurtii waa sexsexdeen waxay sidaas tahay dadkii markay sugayaan haddaba waa la daalan yahay wuxuu yidhi marka anas xataa takfiqa ru'uusuhum ilaa madaxoodu uu hoos u soo laabto dee qofkii fadhiyay ee seexday madaxiisu wuu laabmayaa uma yusalluuna walaa yatawada'uuna way tukan jireen weysena ma aadi jirin riwaayada tirmidi ee saxiixa iyadana waxay leedahay laqad ra'aytu asxaaba rasuuli illaahi sala allahu alayhi waalihi wasalam waxaan arkay saxaabadii nebi muxamed baan arkay yuuqaduuna lisalaati salaada loo kaakicinayo loo toosinayo fadhigii bay ku seexdeenoo waa foorsadeen xataa la asmacu liaxadihim waxaa dhici jirtay mid iyaga ee ah, qaar ka mida ah, inaan maqlo khaiitan isagoo khuurinayaba nin khuuriye waa nin si fiican u seexay soo maaha intay fadhiga ku seexdaan oo madaxooda hoosu laadlaadsamo baa khuuradooda qaarkood maqli jiray uma yaquumuuna fayusalluuna walaa yatawada'uun way weystaagi jireen oo way tukan jireen mana weysiisan jireen xadiidkaasaa waxaa lagu fasiray riwaayaadka marka la geeyo dadkani salkay dhulka ku hayeen walidaalika ba wuxuu leeyahay xaafi alimaam axaafid cabdillaahi bn mubaarak raximah llahu tacaala haadaa cindanaa wahum juluusun arrintaasi agtayada waxay ka dhigan tahay way fadhfadhiyeen riwaayada horaaba cadday soo maaha takfiqa ru'uusuhu madaxun baa foorarsadaye iyagana way fadhfadhiyeen haddaba xadiidkan iyo kii hore hurdadu weysada way jabisaa lahaa hal la jamciya haddii la yidhaahdo baa shaaficiyada iyo fuqaha badan oo kalea waxay leeyihiin waxaa lagu jamcinayaa dadka way fadhfadhiyeen salaadna way sugayeen salkay si fiican dhulka ugu hayeen saa darteed haddaad salka si fiican dhulka ugu hayso ilaahu saad dooni baa u seexatid oo aada khuuriside weysadu kaa jari mayso xadiid kale ibnu cabaas bay ku xoogayeen oo daciifao abu daawuud iyo kayrkii wariyeen oo leeyahay nabigaa yidhi inama alwudu'u calaa man naama mutajican weyse waxaa laga rabaayo keliya qofkii dhinac u seexda qofkii dhinac u seexda qofkii dhinac u seexda ayaa laga rabaa inuu weysaysto halka waxaa laga fahmay qofkii aan dhinac u seexanin weyse lagama raba isaga isugu celceliyo masalada waxaa loo daliishaday waa halkaas waxaa saddexaad ay weysada jebiya wazawaalu lcaqli caqligii inuu zuulo bisukrin waali maandooriyu cabay qofkii aw maradin ama jiro iyo junun waali ah ama qofkii waa jiradayoo waa waashay ama maandooriyuu cunay ama cabbay markaasee baa tegayoo wuu isku dhex yaacay qofkii sidaa noqdana weysadiisii way jabi waxay dhaheen wama daliilu waxaan idhi qiyaasan cala annawmi hurdadani soo laguma dhihin hadday indhuhu seexdaan istatlaqa alwikaawu taa waxaa ka dhalatay de wax dhacayba waruma haysido waxba kama warqabtid nin waalanna waxba ma kala oga labada goor midna soo jeed baa caqligii ku tegey midna hurduu caqligii ku tegey iyo garashadii labadaba waxaa mideeya inuusan qofku midnaba wax kala garanaynoo zawaalulcaqli ku dhacay haddii mid nas loo hayo ta kalena bijaamici lcilati baa looga qiyaasan bay yihahdeen waxaa afreeya walamsu rajuli nin inuu taabto almar'ata alajnabiyata haween ajnabi kaahoo xarig u qabto uu gayo min gayri xaa'ilin iyadoon wax u dhexeeyo mara iyo wax u dhexeeya ay jirin ama kas ha u taabto ama kama ha u taabto ama iyadu ha taabato ama isagu ha taabto ama ha yaraado ama ha laawaawynaado halka shaaficiyadu waxay kala qaadeen labo almara alajnabiya iyo wlmar maxram maxramkaagii maxaarimtaadii aan guurkoo guursan karin xarigna liajli lmaxramiya aanu kugu qabanin hooyada iyo ayeeyada gabadhaadii iyo waxay dhashay walaalaha eedooyinka habaryaraha kuwaasoo dhan wayse kaaba jebiyaan laakiin xaaskaaba imra ajnabiya wey waa wad qabtaa xarig baa kuu qabtay soo maaha xariggan baa idin kulmiyaye waa imra ajnabiya oo berri hadduu xarigga xiriirkiina alaaq iyo wax ku yimaado iyadana waa inay kaa iska asturtaa waana ibrah ajnabiyo khalwadiiyo ma banaan soo inamaa yasixu zawaaju min alajnabiyati hooyada markii la guursaday reerkii kamid ma noqonin miyaa reerka waxaa weeye sibay uga mid tahay laakiin maxram maaha haweenka maxaarimtaada saa darteed wuxuu yihi waysada ma jabiyaan masaladani waa laba qaybood qaybi waxaa weeye taabashada dumarku waysada way jebisaan mas'alada labaadna waa qofta maxramkiihi waysada kaama jebiso waa laga soo reebay masalada hore dumarku waysada inay jebiyaan taabashadooda fuqahada shaaficiyadu waxay u deliishadeen qowluhu tacaala low jaa axadu minkum min alghaa'iti aw laamastum nisaa ama haweenkii aad taabataan waxay yidhaahdeen taabashadanna taabashada gacantaa looga jeedaa taabasho gacan in taabasho la yidhaahdana qur-aankaaba sheegay walow nazalnaa calayka kitaaban biqiraasin maxaa ku xiga falamasuuhu ay ku taabtaan biaydiihim gacmahooda saa darteed aayaddaa caddaysa bay dhaheen masu masulmar'ati iyo lamsu lamsulmar'ati haween la taabtay inay kaa jabinaysa waysada aayaddaa sheegtay ihahdeen culimmada in badan oo ka kamidihi ninba si ugu diidaba fuqahada shaaficiyada mas'aladan waa lagu diiday aayaddan ha laysku qabsadee culimmada kale waxay yidhaahdeen saddex xadiid oo waxaan haynaa haweenka la taabashada istaabashadu inayna waysada jebinaynin mas'aladani ma bannaan tahay taabashiya ma bannaana ma aha taabashadu kamaa bay noqon kartaa meel baad wax ka gadanaysay waxbaa lagusi laguu dhiibayey baaqi baa laguu soo celinayay waa lagu taabtay bas baad fuulayso gacantiinaa isku dhacday dhakhtar buu ahaayo waa lagu baadhayay ama adigaaba dhakhtar ahaayo wiisitiye dhiigiya wax ka qaadayay siyaabo badan oo laga yaabo qofku inuusan dambaabin bay taabashadu ku iman kartaa si xaaraan ay ku iman kartaayo intii ajnabigii gacanta la isgeliyaa weliba la isku ruuxi karaa taasi waa dembi laakiin taabasho kastoo xaaraana weyse miyay jebisaa nijaasada saxaradaa inaad taabata waa xaaraan laakiin hadday dhacday inaad taabto weysada miga jebin maya haddaba xaaraantinimada iyo weyse way jebin iyo jebin mayso hadiya goor iskuma lamaana inay isu yimaadaanna waa dhici kartaa in wixii xaaraan uusan weyse jebinna waa dhici kartaa hilibka baktigu waa nijaas waana xaaraan taabashadiisu haddaan maanto dhan gacmaha kula jiro min nawaaqidulwudui ka mid maaha laakiin taabashadu xaaraan wey wahaakada saas darteed waxay yidhaahdeen saddex xadiid baan haynaa oo weysada taabashada dumarku inayna jebinaynin xadiidka koobaadi bukhaariya muslim baa ka wariyey saddexda waa min xadiidi caaisha midka koobaadi wuxuu leeyahay nabigay daydayday calayhi salaatu wasalaam habeen habeenada ka mid a markaase waxay istiri waa mugdiye amuu xaafadihii keliya xoogay fasayriya waxbaa yargalay way taataabatay marka waxay tihi gacanta waxaan la helay isagoo labadiisa lugood sujuudsanoo cirbihiisuna ay taagan yihiin baan gacanta ku dhuftay waa habeen saq waa reer gurigoodii ku jira nabigu waa tukanayaa waxa la taabtay waa lagu lugihiisii iyadana hurday ka soo kacdooo waxbay taataabanaysaa de sida asalka ee caadigaa ah, lugtu inay banaanayd wey iyadana ma sheeginoo lugta waxbaa ku xirnaa ma dhihin shaaficiyada waxay yidhaahdeen yaxtamilu taa waxaan dhahaynaa waxaa dhici karta si un mana inay u dhaxaysay saa ma tidhaahdeen xadiidka labaadna qabsada oo isna